aabbahay cadnaan magaciisuna waa cadnaan huwa muhandisun waa injineer xagga shaqada waxaanu isticmaalay erayga waalid iyo cadnaan iyo muhandis oo aynu ka samaynay jumlooyin waxaa halkan ku qoran camun cumar mudaris iyo jaddun saalimun طabiib akhun saalixun طaalib sadiiqun caliyun mucallim markaa waxaa loo isticmaalayaa saasoo kale odhanaysa haadaa wuxuu ka odhanaya man haada kani waa ayo haada cami cumar waa adeerkee cumar huwa mudarisun isagu waa macallin haddana wuxuu ku weydiinayaa man haadaa kani waa ayo haadaa jaddi kani awowgay weeye saalim magaciisuna waa saalim huwa طabiibun waa dhakhtar haddana wuxuu odhanayaa man haadaa kani waa ayo haadaa baad odhanaysaa akhii waa walaalkay uh, uh, huwa uh, haadaa akhii waa walaalkay saalixu magaciisuna waa saalix huwa طaalibun waa arday haddana wuxuu ku odhanayaa man haadaa kani waa ayo waxaad odhanaysaa haadaa sadiiqii kani waa saaxiibkii caliy saaxiibkii cali huwa mucallimun waa mucallim atadriib araabic layliska afraad xawil bedel oo yani jumladda bedel kamaa fi lmithaali saas tusaalahan soo socda ku qoran almithaal tusaaluhu waxa weeye taa waaxid ardaygii koowaad wuxuu yidhi haadaa waalidii kani waa aabbahay cadnaan waa aabahay cadnaan daaytini wuxuu yidhi haadaa waalidu cadnaan markii hore mutakalim buu ahaa qof hadlaya oole waa aabbahay cadnaan waxaa loo bedelay maxay haadaa waalidu cadnaan qof laga hadlayo kani waa aabbihii cadnaan aabbihii ninkan aabihii weeye ama ninkaa aabihii weeye cadnaan waalid iyo cadnaan baynu isticmaalnay kuwa dambana saasaad u beddelaysaa markaa adugu waxaa qoran halkan oo kale waxaad odhanaysaa haadihi tani waalidatii waa hooyaday khadiija waa hooyaday khadiija markaasaad beddelaysaad odhanaysaa haadihi waalidatuhu khadiija waa hooyadii khadiija waxaa kana la odhanayaa ibnun iyo badrun haada ibni kani waa inankaygii badrun inankaygii badri weeye waxaa dabeedna odhanaya haada ibnuhu badrun waa inankiisii beder haadihi أختي salma tani waxa weeye walaashay salma haadihi ukhtuhu salma baa markaa ad ognaysaa oo la bedelaya yacnii si kale oo yani haa'iba baa loo dhigaya haadihi cammatii tani waa addaday caaisha wuxuu noqonayaa qaa'ibkiina haadihi cammatuhu caaisha tani waa addadii caaisha eddadii weeyaan haadaa cammi kani waxa weeye adeerkay waxaa dabeedna loo bedelayaa haadaa camuhu kani waa adeerkii cumaan yacni waa adeerkii oo magaciisuna cumaan yahay haadaa sadiiqii kani waa saaxiibkay axmed saaxiibkii axmed weeyi waxaa markaa uu noqonayaa marka qaayb laga dhigo haadaa sadiiquhu kani waa sadiiquhu axmed waa saaxiibkii axmed axmed waa saaxiibkiisii axmed mulakhasu taraakiib jumlooyinkii wixii laga soo ururiyey ee milaaxdu noqotay ayaa halkan uu ku ururiyey jadwalkan ama uu ku soo koobaya halkaa waxaa kugu qoran ayna aynadu waxay u taallaa afartaa erayba ayna almicdafu koorhkii halkuu yaallaa ayna nadaaratu ayna anadaaratu halkay taallaa muraayadii akhrisku indhuhu ayna saciid saciid halkuu joogaa ayna saciidatu inantii saciidi halkay joogtaa qaybta labaadna waa man oo qofkaa la isku weydiiyaa man haadaa kani waa ayo man haadihi tani waa ayo man anta adugu yaa tahay man anti aduu gabadh yahay yaa tahay man huwa isagu waa ayo man hiya iyadu waa ayo qaybta saddexaadna waxaa weeye saciid iyo saciidatu oo laba magaca saciidu fi lmasjid fidaasaa mid walba loo qaadanaya saciidkan saciidun fi lmasjid masjidka ayuu ku jiraa saciid saciidun fi lmusalla wuxuu ku jiraa saciid musallaha meesha lagu tukado bawlaca saciidatun saciidun fi lgurfa saciid wuxuu ku jiraa qolka saciidun fi lxamaam saciid wuxuu ku jiraa xamaamka saciidatun fi lmasjid saciid waxay ku jirtaa masaajidka saciidatun fi lmusalla mawlaca lagu tukaday ku jirtaa saciidatun fi lgurfa waxay ku jirtaa qolka saciidatun fi lxamaam xamaamkay ku jirtaa qaybta afraadna waxa weeye haadaa huwa almucdaf kani waa koorhkii haadaa huwa almasjidu kani waa masaajidkii haadaa huwa almusallaa kani waxa weeyaan mawdicii lagu tukanayey oo kaasi wuxuu ku xidhanya kaa hore aynaduu ku xidhanyaa maalan marka la yidhahdo ayna almicdaf haadaa huwa almicdaf baa loogaga jawaabaya waa kan koorhkii ayna ayna nadaara أما أين المسجد haduu yahay hذا هو المسجد kن waa maساجدk hذا هو المصلى kن waxa weeyaan waa meeshii lagu tukanayo jawaabna wuu noqon karaa hذا waalidي camaar kani waa aabbahay camaar haadaa waalidhu camaar waa isaga aabbihii oo camaara qof kalaad markaa ka warramaysaa haadaa jaddii camaar kani waa awowgii camaar haadaa jadduhu kani waa isaga awowgii oo magaciisuna camaar yahay haadaa cammi kani waa adeerkay cammaar magaciisuna weeye haadaa cammuhu kani waa adeerkii cammaar weeye magaciisu qaybta afraadna waxaa weeye oo iyaduna waxay noqon kartaa haadihi hiya anadaara tani waxa weeye oo muraayadii indhaha haadihi hiya almuhandisatu tani waa inantii ama gabadhii injineerka ahayd haadii hiy abiibatu tani waa gabadhii dhakhtaradda ahayd qaybta sanaad waxa weye eh, haadihi waalidati tani waa hooyadii aamina haadihi waalidatu tani waa hooyadii isaga hooyadii weeye aamina haadihi jaddati tani aniga ayaydii weeye aamina haadihi jaddatuhu tani waxa weeye ayaydii aamina isaga ayaydii weeyaan aamina haadihi cammati tani waxa weeyaan eddaday aamina haadihi cammatuhu tani waa eddadii aamina qaybta lixaad waxa huwa طabiibun isagu waa dhakhtar huwa mudarisun isagu waa macalin huwa muhandisun isagu injineer weeye huwa طaalibun isagu waa arday qaybta toddobaad hiya طabiibatun iyadu waa dhakhtarad hiya mudarisatun iyadu waa mucalimad hiya muhandisatun iyadu waa injineerad weeye hiya طaalibatun iyadu waa ardayad intaasina waa mulakhas lasoo koobay oo ku jira taraakiibtii hore alaswaat wa fahmu اlmasmuuc halkana waxaa ku qoran codadka iyo in la fahmo wixii la maqlay awalan korka hore alaswaat waxa aynu qaadanayna codadkii alif ba u horeeya qaybta alif caynkaa inta badan la calaamadinaya oo xarafkaa caynkaa ku badanaya ama erayo badanoo caynku ku jiro ayaa ku jira cumar oo nin magaciya camaar oo nin magaciya calaykum dushiinna cabdullaahi oo nin magaciya alcabaas oo nin magaciya camuhu adeerkii iyo sacdu atadriib الثaanي istamic dhegayso oo waacid dabeedna ku soo celi erayadana qofka lagu tababaraya inuu barto faraha badan si uu erayadan uga faa'idaysto aliimun waa mid xanuun badan caliimun waa mid aqoon badan atat way timid catad way xadgudubtay arduhaa dhulkeeda carduhaa ballaceeda iyo ballaarhkeeda asiirun qof maxbuus maxbuusahoo lagu qabtay maalan dagaal casiirun mid adag oo hawl badan atow way yimaadeen iyo catow way xadgudbeen iyo alamun xanuun iyo calamun calam calanka yaamuru wuu farayaa waxbuu farayaa yacmuru wuu camirayaa marka masaajidka la camiraya oo kale wa'ada noloshuu ku aasay wacada wuu u ballan qaaday ballan wanaagsan yo-uuduhu yacuuduhu yacnii kuma aha culays oo wuu ku culus yahay oo kale yacuuduhu wuu soo booqanayaa sa'ala wuu weydiiyey iyo sacala wuu qufacay taalamuun yacni waad xanuunsanaysaan taclamuuna waad og tihiin su'aal oo weydiina iyo sucaal oo qufaca jaa'a wuu yimid iyo jaaca wuu gaajooday iyo ajza'a wuu kaga filan yahay iyo ajzaca argagax buu geliyey ajzaa qaybo ajzaacun iyo irjaa'un waa dib u dhig wax dib loo dhigo iyo irjaacun dib u celin jaza'a iyo jazaca jaza'a yacni wuu qaybiyey iyo jazaca wuu argagaxay yaqra' wuu aqriyaya yaqrac wuu garaacayaa erayadaas oo kalena waa erayo la doonayo intuu qofku aqriyo inuu xafido oo uu ku darsaday aqoontiisii hore atadriib athaalis waa layliska saddexaad istamic waacid dhegayso oo ku celceli tan oo aayadihii qur-aankeedu soo qaadinaya fa inna maca alcusri yusran yacnihii culayska waxaa la socda fudayd marka soo dhibi jirtaba dhibaato yaraan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ku xig siiya ina maca alcusri yusran yacnii culayska waxa ku lamaan fudayd oo maalan dhibaatadii ka soo martay nebiga dacwadda ah iyo hawshii iyo rafaadkii ku soo gaadhay waxa ilaahay ugu bedelay gaalada cadowga ah way dhibeen ilaahay guushii buu markii dambe nebiga siiyey calayh isalaatu wasalaam oo ilaahay culayskii fudayd buu ugu beddelay falaa tacjal calayhim baa ilahay ha ku degdegin kuwa gaalada ah in la cadaabo cadaabkooda waxba ha ku degdegin innamaa nacuddu lahum waanu u tirinaynaa caddan tirin habeenkiiyo maalintaba waanu u tirinaynaa wakhti baa ku socda oo ma raageeyaan ama xataa neefsiga ay neefsanayaan baan u tirinaynaa ooma raagayaan cama yatasaa'aluun maxay iska weydiinayaan can innaba ilcadiim warkan weyn ee ilaahay soo dejiyey ee qur'aanka ah oo ay u rumayn laayiin rabbi awsicnii ilaahay oo waxaad igu hagaajisaa igu ilhaamisaa igu waafajisaa an ashkura inaan ka mahadnaqo noqo nicmataka nicmadaada allatii nicmada ancamta calaya aada igu nicmaysay iyo calaa waaliday labadayda waalid ba aad ugu necmaysay waxaa la yidhaahaa abubakr eh, asidiiq radi allahu canhu ayaa kusoo dejay ayaa kusoo degtay markii nebigu calayhi salaatu wasalaam eh, uu laba sano nebiga ahaa ayuu rumeeyey oo isagu afartan jira nebiga laba sano u ka yara dabeedna markaasuu isagu rumeeyey oo aabbihiina rumeeyey oo inankiisi cabdiraxmaan rumeeyey oo inankiisu midloola abu catiiq uu rumeeyey kolkaasaa dabeedna weli ilahu nicmadan islaamnimeed noogu deeqday ilaahuw shukrino qeeda iwaafaji waa nicmo aada u weyn oo qaaliya ah. qul waxaa taa nebi maxamedow yaa ayuha alkaafiruuna gaaladii gaalo yahay laa acbudu maa tacbuduun waxaad caabudaysaan anigu ma caabudaya imaka walaa antum caabiduuna ma acbud anuu allahan caabudaya ma caabudaysaan laa eh, acbudu maa tacbuduun waxaad caabudaysaan ee asnaamta anigu caabudi maayo walaa antum caabiduuna maa acbud amna allahan caabudayo idinku ma caabudaysaana ma rumaysan idin walaa ana caabidu maa cabadtum waxa aad caabuddeen ee asnaamta ma caabudi doono mustaqbalkana ma raacayo anugu iminkana ma caabudayo mana caabudi doono weeyaan oo macnuhu way kala duwan yihin walaa antum caabiduuna maa acbud allaha aan caabudayana ma caabudi doontaan intiinna gaalada ah ee aan xaqa ilaahay waafajin doonin lakum diinukum anigu idinku diintiinaad leedinoo shirki iyo gaalnimo ah weliya diin anna diinteeda oo islaamnima baan haystaa aayadaha qur-aankiina waa aayado la doonayo ardaygu inuu akhriyo ku tababarto oo aqoontiisa ay kolkaa kordhiso haaniyan fahmu lmasmuuc waa inuu qofku fahmaa wuxuu dhegaysto oo markuu cajaladaha dhegaysto waayuu fahmayaa atadriib alwaaxid yacnii waa layliska koobaad ee lagu tababarayo wixii uu dhegaystay istamic dhegayso yacnii cajaradda dhegayso uma da calaamata sax calaamadda sax waxaad saartaa fi almurabaci almunaasib yacni muraabaca ama afargees laha iyo laba jibbaaranaha ku habboon waa wada murabbac wax halkaa ku qoran oo nambaradoodii leh yacnii markaad dhegaysato ka munaasibkee ku habboon calaamadda saxda saar atadriib haani kana waxa weeyaan layliska labaad istamic dhegayso uma dac waxaad saartaa calaamata sax saar fi lmurabic almunaasib yacnii afargeeslaha ku habboon ama laba jabaaranaha ku habboon wixii aad dhegaysteen saxda ah sax buu ku leey markaad dhegaysato atadriib athaalis kana waxa weeye layaliska saddexaad istamic dhegayso uma ashir tilmaan ila suurati sawirka almunaasibati ku habboon markuu akhriyayo macallinku cajiradda ka akhriyayo adigu isagu markuu ku dhawaaqo magaca suuradda magacaasi leh way isleeyihiin afarta saar altadriib araabicna waxa weeye istamic dhegayso uma dac waxaad saartaa calaamata sax fi lmurabac almunaasib murabaca ku haboon dabeedna saar markuu akhriyo murabaca ama leydiga waxaan ujeedaa labajibaaranaha saxda ah adigu sax markaad dhegaysato alkalaam iminkana waa ku hadal atadriibu alwaaxid ama alawal alawal weeye waa atadriib alawal tadriibkii koobaad tabaadil الsu'aala waljawaaba maca zamiilik isweytaa isweydaarsada weydiin iyo warcelin adigee saaxiibka kamaa fi اlmithaal sida tusaalaha ku qoran almithaal mithaalku waxa weye طa waaxid ardaygii koobaad wuxuu yidhi ayna axmed halkuu axmed joogaa daa'itin ardaygii laad baa waxa uu yidhi axmed fi lmasjidi axmed masaajidkuu ku jiraa yusallii wuu tukanayaa marka maxaa inoo qoran axmed iyo masjid iyo yusalli intaasaa tarkiibka laga sameeyey halkana waxaa ku qoran faatimatu almusallaa tusalli dabeedna waxaad ka samaysaa wada isweydin iyo warcelin oo maxaad tidhahdaa ayna faatimatu algey joogtaa faatima buu odhanayaa rasul faatima fi lmusallaa faatima mawlacay ku jirtaa tusalli way tukanaysaa badrun iyo albeyt iyo tawado waa qoran wala soo odhanaya ayna badrun halkuu beder joogaa badrun fi lbeyti guriguu ku jiraa beder yatawada weysaysanaya zaynab iyo alkurfatu iyo taqra'u alqur'aan intaasaa inoo qoran ayna zaynabu halkay zaynab joogtaa zaynabu fi lkurfa zaynab qolkay ku jirtaa taqra'u alqur'aan qur'aankay akhriyaysa haddana wuxuu odhanaya inoo qoran caadil masjid yaqra'u alqur'aan wuxuu odhanaya ayna caadil halkuu caadil joogaa soo odhanaya caadil fi lmasjid yaqra'u alqur'aan wuxuu ku jiraa caadil masaajidka qur'aankana uu akhriyaya saasuu looga samaynaya markaa maaragtay xiwaarka atadriib aلthaani waxa weeye layliska labaad tabaadil ilxiwaara maca zamiilika ma fi lmithaal eeisweydaarsi sameeya weydin iyo warcelin ma xiwaar oo wada sheekaysa wey kan xiwaar sameeya wada sheekaysa almithaal tusaale waxa weeye da' waaxid ardaygii koowaad baa assalaamu calaykum nabadgelya dushiina ha noqoto aatina ardayga wuxu wa calaykum asalaam idinkana nabadgelya dushiinna ha ahaato taa waaxid wuxuu yidhi maa haadihi tani waa maxay daa'itinin baa wuxuu yidhi haadihi suuratu akhii tani waa sawirkii walaalkay huwa muhandisun waa nin injineera ah. waaxid baa yidhi maashaa allah haddaba waxaa imka qoran ukhtun tabiibatun baa qoran markaa waxaa laga samayna la odhanayaa man maa haadihi tani waa maxay waa sawir waxaan imika la isweydiinayaa wuxuu odhanayaa haadihi suuratu ukhtii tani waa sawirkii walaashay hiya abiibatun waxa weeyaan dhakhtarad iminkana waxa qoran waalid iyo mucalim wuxuu odhanaya maa haadihi waxaan sawirkan waa maxay waasuu odhanaya haadihi suuratu waalidii waxa weeyaan sawirkii aabbahay huwa mucalimun waa mucalim halkan waxaa ku qoran iminkana maxay camun abiib wuxuu odhanaya maa haadihi tani waa maxay waasuu odhanaya haadihi suuratu cammi tani waa sawirkii aabbahay huwa kani eh, waa sawirkii adeerkay huwa abiibun waa dhakhtar buu odhanayaa halkan waxaa ku qoran ibnu iyo aalibun maa haadihi tani waa maxay sawirkuu tilmaamaya markaasuu odhanaya haadihi suuratu ibnii tani waa sawirkii inankayga huwa aalibun isagu waa arday التdريب الثالث haati jumla kama fi الmiثaal jumlooyinkeen haddaba imika sida tusaalahan ku qoran tusaalu waa maxay almiثaal haadaa waalidii caliyu kani waa aabbahay cali huwa muhandisun waxa weeye waa injineer aabbahay waalid iyo cali iyo muhandis baan ka samaynay iminkana waalidatun khadiijatu tabiibatun baynu noo qoran wuxuu odhanayaa markaa iminka su'aalamaha jumluu ka samaynayaa haadihi waalidatii khadiijatu tani waa hooyaday khadiija hiya tabiibatun waa dhakhtarad halkan waxaa ku qoran akhun saciidun mucallim wuxuu odhanayaa haada akhii saciid kani waa walaalkay saciid huwa mucallimun waa mucallim halkan waxaa ku qoran ukhtun saciidatun mucallimatun haadihi اktii tn waa walaashay saciidatu hiya mucalimatun waa mucalimad ibnu bedru daalib baa qoran haadaa ibni beder bedrun waa inankaygii beder huwa طaalibun waa arday ibnat nadaa طaalibatun ayaa inoo qoran haadihi ibnatii tani waa inantaydii nadaa la yidhaahdo hiya طaalibatun waa ardayad camun xamزatu طabiib baa halkana ku qoran waxa weeye haadaa cami kani waa adeerkii xamزatu طabiibun huwa طabiibun waa dhakhtar ayuu odhanayaa marka haddaad kelmado dheeraada u baahato wuxuu ku leeyahy qaybta saddexaad talaatadaas waa qaybta saddexaad safxada saddex boqol iyo labiyo siddeetanka ee kitaabka xagga dambe ee erayada musaanidka ee dheeraadkay ku qoran yihiin ayaad ka qaadan kartaa erayo aad jumlada ka samayso التدريب الرابع وليلسك أفراد تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في الأمثلة isweydaarsi isweydaarsada war weydiin iyo war celin adiga iyo saaxiibka almithaal اlwaaxid tusaalaha waxa weeyaan koobaad da waaxid wuxuu yidhi ardaygii kood ba man haadaa kani waa ayo da'itin ardaygii labaad wuxuu yidhi haada axmed kani waa axmed almithaal athaalith almithaal athaalith tusaalahaas labaad waxa weeye da waaxid ardaygii koobaad baa yidhi man haadihi tani waa ayo da itniin ardaygii labaad wuxuu yidhi haadihi zaynabu tani waa zaynab almithaal athaalith tusaalaha saddexaad waxa weeye da waaxid baa wuxuu yidhi maa haadaa kani waa maxay maa haadaa had iyo jeer waxa la isku weydiiyaa man haddaad maqasho waa wixii caqlile bini aadana maana waa waxaan caqli lahayn ayaa loo isticmaalayaa markaasuu maa haadaa kani waa maxay daaitini wuxuu yidhi haadaa masjid kani waa masaajid inta badan lama yidhaa ma wixii caqli leh iyo garaad leh laakiin waxaan caqli lahayn baa loo isticmaalaya man haddii la yidhaahdana waa wixii caqli leh almithaal araabic daitniin wuxuu yidhi maa haadihi kani waa maxay daa waaxid baa yidhi maa haadihi waa maxay daa itniin ardayga baa yidhi haadihi suuratu tani waa sawir kani waa sawir waanaad aragtaa mar walba sawirku wuu sharxayaa shayguu tilmaamaya sawirkiisaad arkaysaa halkan maxaa ku qoran leyla shajaratun cumar usratun xamaam caliyun qur'aan faatima kuwa haddaba ka samee buu ku leeyahay adiguna oo waxaad tidhaahdaa man haadihi tani waa ayo dabeedna waxaad haadihi leyla tani waa leyla waxaad tidhaahdaa maa haadihi tani waa maxay wuxuu dabeedna odhanaya haadihi shajaratun tani waa geed waxataa man haadaa kani waa ayo asuu odhanaya haadaa cumaru kani waa cumar asuu odhanaya man haadihi tani waa ayo suu haadihi usratun tani waa qoys oo iyadana mantaa la isticmaalaya waa dad maa haadaa kani waa maxay haadaa xamaam kani waa xamaam man haadaa kani waa ayo haadaa caliyun kani waa cali maa haadaa kani waa maxay haadaa qur'aanun kani waa qur'aan baad odhanaysaa man haadihi tani waa ayo tani waa ayo qofka caqli waxaa la odhanayaa waa maxay lama yidhaahdo waa ayo man haadihi saasay ka dhigantahay mantu man haadihi tani waa ayo tani waa maxay odhan maysid qofka waxaad odhanaysaa man haadihi tani waa ayo haadihi faatimatu shaygan waxaad odhanaysaa maa haadaa waa maxay waxani ayaad odhanaysaa التدريب الخامس layliska شhanaad waxa weeye tabaadil tabaadal ilxiwaara isweydaarsada wada sheekaysi iyo iswaraysi maca zamiilika saaxiibkaa iswaraysta oo waraysi xiwaarku waa waraysi kama fi lmithaal almithaal tusaale wuxuu yahay da waxaad baa yidhi haadaa jaddii camaar kani waa awowgii camaar wahadii jaddatii aamina tanna waxa weeyaan waa ayeydii aamina ahlan wasahlan daitinin baa ahlan wasahlan soo dhowaada wuu u warramay imanka xiwaarku waa kaa oo waxbuu sheegay maxaa inoo qoran jaddii camaar iyo jaddatii aamina halkan waxaa ku qoran waalidii axmed waalidatii zaynab akhi cumar ukhtii hudaa dabeedna xiwaarka halkaas waxaa tidhahdaa haadaa waalidii axmed kani waa aabbahay axmed haadihi waalidatii zaynabu tani waa hooyaday zaynab haadaa akhi cumar kani waa walaalkay cumar haadihi ukhtii nada hudaa waa walaashay hudaa haadaa ibni cali kani waa walaalkay haadaa ibni cali kani waa inankaygii cali haadihi ibnatii cablatu tani waa inantaydii cabla haadaa camii mucaad waa adeerkay mucaad haadihi camatii caziiza tanna waa eddadii caziiza ayaa iyadana la odhanaya التdريب الساadس waa layliska لحaad أجib calى الأسئلة الآatiyati su-aalahan soo socdo ka jawaab waxa weeyaan su-aasha koowaad man waalid الrasuuli salى الlahu عalيه wasalam rasuulka aabbihii waa kuma waa ayo waalidu rasuuli cabdullah weeya markaa man waalidatu rasuuli sal alla alه wasalam rasuulka hooyadii waa ay waa tuma waalidatu rasuuli aamina man jadu rasuuli sal alla alه wasalam rasuulka awogii waa ayo jadu rasuuli cabdulmuطalib man camu rasuuli sal ly slam waa ayo camu rasuuli alcabaas camu rasul sal lay slam cabaas wey man bn الrasuuli sal ه slam ibn الrasuuli ibraahim iyo cabdullahi iyo qaasim man banaat الrasuuli sal ه wasalam banaat waa faatimatu iyo zaynab iyo ruqya iyo umu kulum umu kulhuum man waaliduk adiga aabbaha waayo maala waalidii moxamed waad odhan kartaa ama axmed man jadduka jaddi cumar man camuka came cabdullah baad odhan kartaa man sadiiquka sadiiqii yani cali oo kale su'aalaha ka jawaab markaa alqira'atu walkitaabatu iminkana waa akhris iyo qoraal awalan alqira'a marka hore akhris ka horeeya altadriib alawal layliska koobaad undur wastamic waacid waqra undur wastamic waqra eeg marka hore dabeedna dhegayso akhriska la akhriyayo cajaladahoo kale dabeedna haddana adugu akhri waalid waalidatun akhun waalidun aabe waalidatun hooyo akhun walaal ukhtun walaal inan ah ibnun inan maala aad dhashay ibnatun inan camun adeer camatun edo jadun awow jaddatun ayey shajaratun geed usratun qoys marka erayadaa yani baro atadriib الثaanي waxa weeye tadriibka labaad ee ku saabsan akhriskiyo qoraalka sil bayna اlkelimatayn اlmutamaailatayn waxaad xariiq isugu xidhaa labada kelmadood ee isku midka ah oo halkan toban kelmadood baa ku qoran dhinacan ku xigtana toban baa ku qoran markaa labada tobnaad lababa dhan isu leeyihiin oo isugu mid yihiin markaa labada isku mid xariiq isugu xidh atadriib athaalid tadriibka ama layliska saddexaad ee ku saabsan akhriska iyo qoraalka waxa weeye undur eeg wastamic dhegayso waqra aqri haadaa camhu axmed kani waxa weeyaan adeerkii axmed isaga adeerkii qof kalaad ka warramaysa adeerkii weeye axmed baa la yidhaha huwa muhandisun waa injineer cuثmaanu cuثmaan fi lmasjidi masaajidkuu ku jiraa yaqra'u اlqur'aan qur'aan ku akhriyaya haadaa kani aadaan اlfajri waa aadaankii salaada subax baa loo aadaamaya hayaa binaa ina keena ila lmasjidi masaajidka aan tagne faatimatu fi lgurfa faatima waxaa ku jirtaa qolka tusallii way tukanaysaa maxmuud fi lbeyti buu ku jiraa yatawada u weysaysanaya haadaa akhii camaar kani waa walaalkii camaar huwa mucalimun waa mucalim dabeed waad akhriyaysaa oo akhriskaa lagugu tababaraya markuu ardaygu yani bilowga yahay akhrisku dee wuxuu u baahaya tababar gooniya oo lagu tababaraya atadriib araabic sil bayna aljumlatayn almutamaailatayn iminka waxaad xariiq isugu xidhaa kolkii hore kelmadihii waxay ahayn eray eray jumlada isku midabaa halkan ku qoran oo waxa weeyaan lix iyo lix lixda hore kowlaba baa ku qoran lixda dambana xuruuf baa ku qoran alif ba jiim daal ha waaw tanna waa waaxid itniin talaata arbaca hamsa sita markaa lixda halkan iyo lixda halkan lababa dhan bay isugu mid yihiin haddaba iskuma toosan labadii islahaay oo dhammi ee waa la kala duduweeyey xariiq iskula doono adugu haadaa jaddi kani waa awowgay haadihi waalidatii tani waa hooyaday huwa yusallii isagu wuu tukanayaa haadihi jadduhu kani waa awowgii hiya tusallii way tukanaysaa haadaa waalidi kani waa aabbahay intan ilagba xaggana ku qoran oo intaasuuna laakiin labada islihi iskuma toosnee laba walhoo isli meelo kala duwan baa lagu qoree xariiqa isugu xidh ثaaniya eh, alkitaaba mar labaadka waa qoraalkii alcardu soo bandhig alif qaybta koowaad waxa weeye ba iyo ta iyo sa baa qoraalka lagu baraya xuruuftii bayn weli ku jiraa ardaygu in xuruufta lagu tababaro xuruufta qoraalkeedu xataa waxa horyal maaha marka qoraalka laga hadlayo qofka la barayo eh, markaa ba'daasi waa markay ugu horayso taa labaadna waa markay dhexda ku jirto taa labaadna waa markay ugu dambayso taaduna waa markay bilowga tahay markay dhexda ku jirto si ay u qoranto markay ugu dambayso si ay u qoranto saadu markay bilow tahay si ay u qoranto ee xagga dambena wax kaga qoran yihiin ee xuruuf kale ku sii xidhan tahay dhexda iyo bartamaha markay ku jirto oo iyadu qudheedu laba nooc usii qaybsamaysa noqon karta ama noocun ah oo markay bilowga tahay waxaa kugu qoran bilowgaasi buxayrun hadday tahay waa yani waa harada tabiib oo dhakhtarka ah daalib oo ardayga ah oo markaa saddexdii goora tusallii way tukanaysaa yatawada u weysaysanayaa oo taadii anta oo markay u dambaysaa thaw oo markay bilowga tahay cumaan markay dhexda ku jirto kuraaf oo geed toonta oo kale ah alala kuraaf oo sideedana uur kulul oo markay u dambaysa ta'du dabeedna wuxuu ku yidhi atadriib alawal layliska labaad ee koobaad ka koobaad ee lagugu tababaraya waxa weeye mura biqalamika cala alxarf saddexdaa mid ba kasta ba'daa saddex baa hoos qoran taadana saddex baa ka dambeeya faadana saddex baa ka dambeeya saddex saddex dambe qoraalkoodu waa khafiif waxaa lagugu barayaa qalinka ku dul qor oo marka hore ku dul feegaar si farta kuugu fadhiisato halkan waxa qor atadriibu thaani waxa weeye layliska labaad insakh markaa imika qor ba'dii baa la qoro ta'dii baa la qoro sa'dii baa la qoray saddex xariiq madhan baa ka dambeeya saddexdaa mid walba adigu markaa ku qor saddexdoona waxaa lagugu qoray inaad ka qiyaas qaatood farta la eegato التدريب الثالث layliska saddexaad waxa weeye mura biqalamika cala alkelima markii hore xarafka quru ahaa iminkana kelmaddii uu ku jiray baa la qoraya dabeedna inta hore waad ku dul feegaanaysaa oo waa maxay طabiib waa dhakhtarkii daalibun ardaygii anta adiga iyo thawbun mid walba saddex baa ka dambeeya khad aan aad u muuqin ku qoran dabeedna kuwaa ku dul feegaan haddana atadriib raabic waxa weeye layliska afraad insakh dabeed adigu iminka qor oo طabiib iyo طaalib iyo anta iyo saw baa soodii loo qoray mid walba saddex meeloodoo madhan baa la baneeyey khaanadoodoo madhan saddexdaa ku qor alcardu ba oo soo bandhigga qaybtii labaad weeye waxaa iminka laynagu barayaa qoraalka da iyo da iyo labadaasaa laynagu baraya d waxaa layna barayaa da iyo da iyo alif aan idhaahdo kii hore markii hore hamsaynu soo marray ah, habeenkii hore imikuwa alif ka reebnaa dabadeedna da'dii oo bilow ku jirtaa waa aalib daad oo dhexda ku jirtaa waa faatima daad oo u dambaysaa waa khaytu oo isaguna miiqa ah ama eh, miiq meel maalan khaydkii daada u horaysaa waa dufrun waa ciddidii iyadoo eh, dhexda ku jirtaa nadaaratun waa muraayadii indhaha iyadoo u dambaysana waa xaafidun oo ilaaliye ah eh, alifkoo ku jira dhexda waa masaa-un isagoo ugu dambeeyana waa suuriya isagoo bilowa lama qorin isaga bilowga alifku ma galo oo wuxuu geli waaya afka carabiga kelmad reeban lagama bilaababa alifkuna mar walba wuu reeban yahay hamzaduna waa ta xarakaysan iyadu ayaa hamze la idhaha maalan amara marka lagu leeyahay waa hamzu alif lama idhaah laakiin marka la leeyahay qaala taasaa alifah dabeedna taa reeban af carabigu kama bilaabmo sidaa daraaddeed ayaani awalu nudqi اlmar'i xarfu mutaxarik bay dhahdaan awalu nudqi اlmar'i xarfu mutaxarik qofku hadal wuxuu ka bilaabi karaa xaraf xarakale xagga carabiga dabeedna wuxuu yidhi atadriib alأwal layliska koowaad mura biqalamika cala alxaraf qalamkaaga waxaad marisaa xarafka ku dul feegaar da iyo da iyo alif baa laguu qoray haddana atadriib الثaani insakh qor da da alif iyaga oo aad toos u qorayso adigu atadriib الraabic waxa weeyaan kani waa tadriibkii waa tadriibu thalith waxa weeyaan layliska saddexaad murra biqalamika qalimkaaga mari cala alkelimati imika waa kelmad marka horena xaraf buu ahaa kelmaddu waa faatima dabeedna ku dulqor saddexda ka dambeeya khaytun waa miiqii ku dulqor saddexda ka dambeeya dufrun ciddada ku dulqor saddexda ka dambeeya nadaaratun oo ah muraayadda indhaha saddexa ka dambeeya ku dul feegar faatimatu khaytun dufrun nadaaratun baa la qoray oo isna waxa weeye altadriib araabic waxa weeye leeliska afraad insakh qor iyagoo toos adugu qor afartii way kuu qoran yihiin afarta khaanadood saddexda khaanadood ka dambeeya bannaan mid walba toos ugu qor ikhtabir nafsak waa imtixaankii u horreeya baan kala qaadayaa istijaabi adugu ayaa lagu yidhi alwaxda taani waa labadii jabtar ama qaybood ee waaxid iyo tinin labaynu soo marray labadii baa laga qaadayaa imanka testi yar oo tijaabo baa la qaadaya istijaabi baa lagu yidhi dac alkalimaat alaatiya في ملكانها المناسب من aljadwal waxaad yeeshaa erayadan soo socda mid walba meeshay ku habboon tahay jadwalka ka geli oo maalan jadwalba inoo imanayee jadwalkaa ku habee jadwalku siduu qoray waa imise khaanadood waxaa ku jira kow laba saddex afar shan lixda ayaa lagu kala habaynaya dabeedna wuxuu ku yidhi maxaa ku kala qoran midi waa beledun waa magaalo midna waa damiir waa magacoyaal midna waa acdaadun tirooyin midna waa midna waa usratun qoys midna waa makaanun meel midna waa mihnatun waa shaqo iyo xirfad qofku yaqaan erayada halkaa aynu ku sheegi doono wixii magaalo ah laynkaa magaalada ku wada qor oo waa taa misr ayuu u horraysiiyey oo tusaalu kaaga dhigay damiirkana amtuu u horraysiiyey acdaadkiina khamsatun buu qoray usradiina ukhtun buu ka qoray makaankii xamaan buu ka qoray shaqadana mudaris buu ka qoray dabeedna ereyadaynu akhriyi doonno mid walba halkiisa hadduu waddan yahay waddanka ku hoos qor hadduu yahay damiirkana damiirka raaci hadduu tiro yahay khaanadda tirada geli hadduu qoys ku saabsan yahayna khaanadda usrada geli hadduu meel ku saabsan yahay makaanka geli hadduu shaqo yahayna mihnadda geli oo maxaad onaysaa markaa balufirso misr ayaa u horaysa beledkay gelaysaa daalib halkuu gelayaa mihnaduu gelayaa ilan waa shaqo uu hayo ardaygu waxaa ku xiga anta halka damiirkay gelaysaa mudaris baa ku xiga halkuu gelayaa halka mihnada iyo shaqada dabiibbatun baa ku xigta halka shaqaday gelaysaa mihnadda suuriyaa ku xiga beledkuu gelayaa waxaa ku xiga anta halka damiirku haddana gelaya anti ayaan idhaahdo anta waynu soo marnay halka damiirkay gelaysaa alaaatun xagga tiraday gelaysaa hamsatun halka tiradaa la gelinayaa bakistan waxaa la gelinayaa waxaa la gelinayaa beledkaa la gelinaya oo beledku waa waddan dhan bakistan jadda jaddatun haddana tan waa magaalo waxaa la gelinayaa markaa jadda waa magaalo jidda laydhaa waxaa la gelinaya halka makaanka ayay noqonaysaa hadday tahay jaddatun tan ayayda ana iyadaba jaddaa taa kale la yidhahdaa hadday ta ayayda a tahayna waxay gelaysaa usrada huwa damiirkuu gelayaa waalid usraduu gelayaa gurfatun waa qol makaankay gelaysaa waaxid xagga tiraday gelaysaa ukhtun usraday gelaysaa xamaamun makaankuu gelayaa tiscatun tiraday gelaysaa masjidun makaankuu gelayaa ibnun usraday gelaysaa daalibatun waxay gelaysaa mihnadda musalla makaankuu gelayaa hiya damiirkuu gelayaa turkiya waxay gelaysaa beledka saasaa looga shaqaynaya markaa wuu saxay haddaad saxdo sagaal darajaad leedahay wuu kuli wakaa darajadan aad haysa siinaya oo taas waa kuu qorantay manaad waxaan adigu isbartaal doonaysa imtixaantood wadata adigu sagaal darajaad leedahay haddaad wada saxdo akmil iljumala dhammaystir jumladaha ku buuxi bilkelimaati taaliya kelmadahan soo socda jumladaha meelaha bannaan ku buuxi kelmadaha inoo qoran waa maxay eeg hadda qoran waxa weeye aadaanu waa aadaankiiah yusalli wuu usratun qoys yaqra'u wuu aqriyayaa jaddi awowgay alurfa qol maksin tabiibatun dhakhtarad bakistan oo iyaduna waddan ah erayadana waa maxay waxa weeye axmadu baa kuu qoran way maranta halkaasi filgurfa baad markaa gelinaysa agada halkaa bannaan maxaa kuu gelaya axmed wuxuu ku jiraa qolka qaybta labaad waa maxay haadihi waalidatii tan waa hooyaday hiya abiibatun baad gelinaysaa waa dhakhtarad hiya bay ku joogtaa dhibcaa ka dambeeya abiibatun baad gelinaysaa waa dhakhtarad ka saddexaad waxa weeye haadaa maxaa kuu qoran cumar dhexdaa bannaan maxaad gelinaysaa haadaa jaddi kani waa awoogay cumar erayadaad gelinaysaa waa kuwa halkaa istaba taxan ka afraad waxa weeye caadilun alqur'aan alkariim baa dabeedna kuu qoran dhexdaa bannaan yaqra'u alqur'aana alkariim ayaad gelinaysaa ood ka soo qaadaysaa kuwa wa haddana ka shanaad yahay axmed fi lmasjid baa kuu qoran halkaa hore waxaa kugu jirta yusalli waxaad odhanaysaa axmedu yusalli fi lmasjid oo kelmadda ka maqani waa taa wa haddana ta lixaada haada alfajru bilowga waxaa kugu qornaa aadaan waxaad odhanaysaa haada aadaanu lfajr dhawaaqaa baxaya waa aadaankii salaadda subax ana min ba hadda kuu qoran ana min keliya halkeed soo qaadanaysaa anaa min bakistan anuu bakistan baan ka imid kastiyaad waxa weeye haadaa alrasuul sala allah alيh wasalam yaa kuu qoran dhexdaa bannaan maxaad soo qaadanaysaa haadihi weyaan haadi arasuul sal la sl haadihi usratu rasul sal alه waslam usra halkaa kuu taallay usrada halkaa buuxinaysa kaana sideed darajaad leedahay soo ma aragtid sideeddaa darajaad heelanaysa haddaad wasaxdo haddana iminka maxaa kuu qoran ba calaamata khalad cala alkalimati alghariiba calaamadda khalad ee istilaabta ashaar kelmadda inagu cusube aan ku jirin intaad dib u akhrido waxaad eegtaa eh, ereyadii aynu soo eh, labadan qaybee aynu soo marnay kelmad aan ku soo aynaan ku soo marin hadday ku jirto kelmaddaa khaladka erayadan iminka la odhanayo labada waxda aynu soo marnay kelmad aan inagu soo marinoo cusub hadday ku jirto khaladka markaa waa erayadu ereyadu akhun sadiiqun ibnu nadaaratun xamaamun gurfatun shajaratun masjidun yatawada'u micطaf yaqra'u yusalli suuratun sitatun ihnaani arbacatun ana musalla oo mawliciya anta anti intaa intaad eegto kelmad aynaan soo arag hadday jirto kelmaddaa qariibka ah qalad saar ثaaniya ataraakiib الnaxwiya iminka waxa weeye taraakiibta iyo jumlada xagga naxwada laga eegaya iminka iminka taasina xagga naxwada lagaa saxaya horta taa hore maxaad ku heshay taa shan baad helaysaa haddaad kelmadda qaladka ah qalad maaha qariibka ah kelmad aynaan soo arag haddaad ku aragto qalad saarto shan bay noqonaysaa haddaad wada saxdo ataraakiib annaxwi ataraakiib wanaxwa iminkana waa ataraakiib wanaxw qaybta labaad aaniyan intaa hore waxay ahayd awalan bay ahayd almufradaat aynu ka boodnay awalan almufradaat erayay ahayd oo ama erayadaasi khaanad ku habboon ha la geliyo ama meel madhan ha lagu buuxiyo ama kelmad aynaan soo aragoo qalad la saaraya ha noqoto intaasi waxay ahayn erayo mufradaada imtixaankaas ka socday oo kelmad kelmada halkana waa taraakiib aaniyan ataraakiib wanaxw iminkana waa taraakiib iyo jumlooyin iyo naxwadii xaggii maarata qawaacidkeedii waxa u horeeya sax alakhaa waaxid sax alakhaa waxaa saxdaa khaladaadka ku jira fi اlkelimaati alatii taxtahaa khuduud kelmadaha xariiqu ku hoos qoran yahay khalad baa ku jire khaladka adigu sax wuxuu ku yidhi haadihi huwa annadaaratu yaa abi waa tan nadaaradii aabbahayo haddaba muxuu qoray haadihi huwa ereygaa huwa waa qalad haadihi hiya nadaara weeyaan nadaaradu waa mu'anasa mudakar ma aha dabeedna huwa qalad weeyaane haadihi hiya annadaara bay ahayd yaa abi hayaa binaa fi lmasjidi inakeena masaajidka fiidaas waa qalad waa ka khadka saaray oo maxay ahayd kusoo maray hayaa binaa ila almasjidi ilaa ayaa la isticmaalaa fi lmasjidi lama yidhaah xagga masaajidkeenna keen masaajidka dhexdiisana keen maad odhanaysaa ma odhanaysid xagga masaajidka noo kaxeeya baad odhanaysaa marka halku dhex jirindi hayaa binaa ila almasjidi xagga masaajidka ina mariya ka saddexaad waxa weeye waalidatii saciidatu tabiibun hooyaday saciidi waa dhakhtar saa haddaad tidhaahdo يعني af carabi waa ku qalad waalidatii saciida طabiibatun waa inaad ta raacisaa waa dhakhtarad aad tidhaahdaa ee hooyaday saciid waa dhakhtar odhan maysidee hooyaday saciida waa dhakhtarad baad odhanaysaa taadii baad raacinaysaa dabiibatun ismi axmed magacaygu aniga waa axmed ana turkiyatun baan ahay markaa turkiyatun khalad baa ku jirae wuxuu ahaa ana turkiyo anuu nin turkiya baan ahay anuu odhan maysid magacayguna waa axmed gabadh turkiyana waan ahay isma qabanayaan ilaa axmed baad soo sheegtay min ayna anta adugu xaggeed ka timid min ayna anta yaa faatimatu xaggeed faadima ka timid waa ku qalad af carabiga waayo marka hore nin baa lala hadlay soo maaha min ayna anti yaa faatimatu kuwaasina waa haddaad saxdo shantaa darajaad leedahay sil adawaat alistifaami fi اlqaa'ima alif bima yunaasibu min alqaa'imati ba wuxuu ku leeyahay su'aalaha ku jira liiska alif waa ka koobaad iyo ka ku munaasabka ee ku jira liiska ba'da oo qaybta hore waxaa ku qoran liiska koobaad iyo liiska labaad er, taxanaha erayadaa taxan waa su'aalo mid walba ka ku haboon saar man baa halkaa ku qoran oo ugu horaysa mantaa maxaa ku haboon maalan waxaa ku haboon in la yidhaahdo man haada kani waa kuma ayaa ku habboonaan kartaa waxaa ku xiga hal baa ku xigta marka halkaasi wuxuu noqon karaa hal haadihi shajaratun tani ma geedba tani ma geedba halkana waxaa ku qorna ayna ayna anta yaa cadnaan baa la odhan karaa halkeed joogtaa cadnaanow maabaa ku qoran waxaa la odhan karaa iyadana ma ismuk ka u horreeyay raacaysaa magacaa kayfa baa ku qoran halkan kayfa xaaluka xaalukana xaggan ay kugu qoran tahay isla doona su'aal walba iyo kelmadda ku haboon baa lagu leeyahy aynadaa waan bedelaynaa ayna almucdaf baa la odhanayaa halkuu yaallaa koorhku mucdafkaasi ku habboontay ayna almucdaf halkuu koolku yaallaa min min ayna baa halkan inoogu qoran min ayna anta xaggeed ka timid markaa weeyaan xaggeed joogtaa yaa cadnaan ama xaggeed ka timid min ayna anta yaa cadnaan xaggeed ka timid markaasaa islodan waxaa tahay man haadaa kani waa ayo hal haadihi shjaratun tegeed ma tahay maa ismuka magacaa ayna almicdaf halku yaalla koorhku kayfa xaaluka xaaladaada ka warran caafimaad iyo arrimahaaga min ayna anta yaa cadnaan xaggeed ka timid saasaad isula doonaysaa iyaduna waa lix baad lix darajaad leedahay haddaad saa u wada saxda imankaa inuu sheegin imikana waxa ikhtar alkelimata asaxiixa kelmadda saxda ah laba kelmadood baa la dhigaya meel bannaanna waa lagu banaynaya labada ta saxda ah geli usrati ayaa halkaa kugu qoran xagga hore waxaa ka maqan ama haadaa geli ama haadihi labadaa mid qaado tee la gelinayaa haadihi suuratu usratii tani waa sawirkii qoyskayga ayaa halkan ku sawiran hal haadihi baa halkan ku qoran markaa labaa ka dambeeya waa shajaratun iyo micdafun waxaa la qaadanaya shajaratun hal haadihi shajaratun tani ma tahay geed ma tahay waa tii imika agga hore bay noogu jirtay ma tahay geed halkan waxa qor hal anta misr misriyun keebaa la qaadanayaa hal anta misriyun aduma masri baa tahay la odhan maayo hal anta misra adugu ma dalkii masr baa tahay qofka lagu odhan maaye waxa la odhanaya hal anta misriyun aduma waxaa tahay nin masr u dhashay halkan waxa ku qoran haada marka dhexdaa bannaan mudaris baa dambaysa hiya iyo huwa baa ka dambeeya ka la qaadanaya waa huwa waxaa la odhanayaa haada akhi huwa mudarisun hiya la odhan maayo sacdun baa qoran alxamaam baa dabeedna haddana ka dambeeya fii baa xagga dambe taallaya min teebaa labada la qaadanaya fii sacdun sacdun fi lxamaam xamaamkuu ku jiraa sacdun alwaxdatu aلثaaliثa waxaanu gelaynaa jabtarka saddexaad asakan waa guriga iyo deegaanka laga sheekaynaya imaka halkuu qofku degan yahay iyo meesha uu yaallo alcardu waa bandhigii alxawaaru alawal wada sheekaysiga iswaraysiga koobaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi axmed baa yidhi assalaamu calaykum nabadgelyo dushiinna ha ahaato xasaan baa yidhi wacalaykum asalaam idinkana nabadgelyo dushiinna ha ahaato axmed baa yidhi ayna taskun adigu halkee degan tahay xasaan baa yidhi askunu fii xayi lmadaar waxaan deganahay xaafadda madaarka wa ayna taskun anta aduguna halkee degan tahay buu yidhi axmed baa yidhi askunu fii xayi iljaamica anu waxaan deganahay xaafadda jaamacadda ku taallo ka horna xaafadda madaar ku yaalla ayuu deganaa xasaan baa yidhi hal taskunu fii beytin ma guri baad degan tahay axmed baa yidhi nacam haa askunu fii beytin guri baan deganahay anugu axmed baa dabeedna yidhi hal taskunu fii beytin adna ma guri baad degan tahay xasaan baa wuxuu yidhi laa anuu guri ma degeni askunu fii shaqatin baan deganahay shaqa waxaan deganahay gobol ama qayb shaqadu wax masalan meel isku xidhan oo fadhigii leh oo meeshii hurdada leh oo meesha cuntada leh oo intaasoo isku go'on baa lahahdaa shaqa ayaan deganahay xasaan baa yidhi maa raqamu beytig waa maxay numberka guri axmed baa yidhi maa raqamu shaqatig qaybtan aad degan tahay waa maxay numberkeedu xasaan baa yidhi hamsa waa numberka shanaad maa raqamu baytkiba ayuu dabeedna weydiiyey axmed baa yidhi tisca waa sagaal nambarkiisa gurigayga alxiwaar ahaani waa wada sheekisiga labaad undur eeg wastamic dhegayso waa cid ku celi almustaajir baa iminka sheekadii bilaabay qof wax kiraysanaya markaasuu wuxu uhi assalaamu calaykum nabadgelyo dushiina ahaad almu'ajiru kireeyihii baa yidhi wacalaykum asalaam idinkana nabadgelyo dushiina ha noqoto almustaajir baa yidhi uriidu shaqatan wuxuu soo galay meel maasuuliya waxaan doonayaa in isku fadhi ah oo maalan isku xidhan oo hurdadii iyo halkii cuntada iyo halkii maalan leh fadhiga oo kale min fadlik waad mahadsantahay intaa iga karee almu'ajir wuxuu hi ladayna shaqatun jamiila in isku xidhan oo waxaanu haynaa gobol yar ah oo aad u qurux badan almusta'jir wuxuu yidhi kam gurfatan fi shaqa imise qol bay ka kooban tahay shaqadu ayaa wuxuu yidhi musta'jirkii baa yidhi kii wax karaysanayey almuajiru keliyi wuxuu yidhi fi shaqati khamsu gurafin waa shan qol ayay ka kooban tahay markaasuu dabeedna yidhi almustaajir fii ayi dowrin ashaqatu dabaqa markuu fooq yahay intaasoo dabaq qaybta qayba dowr baa la yidhaha dabaqee buu ku yaalaa intaasoo dabaq markuu qolku yahay gurigu ama cimaarad almuajir wuxuu yidhi ashaqatu fi dowr alkhaamis waxaa ku taallaa dabaqa shanaad almustaajiru kareeyihii wuxuu yidhi karaystihii baa yidhi uriidu mushaahadata shaqa waxaan doonaya inaan soo arko intan eh, gobolkeed iga karaynayso almuajir tafadal kaalay buu yidhi oo iska eg almuajir wuxuu yidhi haadihi hiya shaqa almuajir kareeyihii baa yidhi haadihi hiya shaqa waa intan gobolka aan kaa karaynaya ee aan doon aan kaa kareeyo almustaajir wuxuu yidhi haadihi shaqatun jamiila intan waa gobol yaroo qurux badan alxiwaaru haalid waxa weeye wada sheekaysigii saddexaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi almushtari iminkana waxba ay kala iibsanayaan oo waaa mar walba layna barayaa qaabka luqadda loo samaynayo iyo sida ay ku habboon tahay almushtari iibiyihii baa yidhi kii wax iibinayey kii wax iibsanayey ee lacagta sitay assalaamu calaykum nabadgelya dushiina ha noqoto albaayicu kii alaabta iibinayey baa yidhi wa calaykum assalam nabadgelya dushiina ha ahaato albaayicu kii wax iibinayey wuxuu yidhi aya khidma maxaa shaqeenu kuu qabaneed u baahan tahay buu yidhi shaqo aanu kuu qabana maxaad u baahan tahay almushtari kii iibsanayey baa yidhi uriidu bacd alasaas waxoogaa saabaana oo waxaan guryaha la dhigta alaabta guryadaha ayaan doonayaa saabaanka guriga lagu isticmaalo albaacu iibi wuxuu yidhi maadaa turiidu likurfati noom maxaad u doonaysaa qolka hurdada waxaad u doonaysaa waa maxay almushtarii wuxuu yidhi kii waxa iibsanaya uriidu sariiran sariir baan u doonayaa guriga hurdada qolka hurdada wasitaaratan iyo daah albaacu iibi wuxuu yidhi wamaadaa turiidu likurfati aljuluus maxaad u doonaysaa qolka fadhigana markaasuu almushtarii uriidu waxaan doonay arikatan fadhi fadhigan kuraaseen waaweyn fadhi baan u doonayaa wasajaadatan iyo roog labaasaan doonayaa buuri albaaci baa yidhi wamaadaa turiidu lilmadbakh madbakhna maxaad u doonaysaa almustari wuxuu uriidu furnan waxaan u doonayaa moofo waa kan bahalkan hiitarka ee wax lagu kariyo moofaanwaxaanu doonaya ka wax lagu moofeeyo lagu kariyo wa iyo ta qaboojisada ah ee wax qaboojisaan u doonaya albaaci wuxuu yidhi wamaadaa turiidu lilxamaam xamaamkana maxaad u doonaysaa almustari wuxuu yuriidu sakhaanan kan biyaha kulayliya taa hore waa ka cuntada karisa furnan tanna waa ta biyaha diirisa ayaanu doonayaa wa mir'aatan waxaanu doonaya muraayad waa xamaamkii almushtari wuxuu ihi uriiddu waxaan doonayaa mushaahadat alaasaas kii wax iibsanaya wuxuu ihi qalabkan aad haysteen aan iska arkaan doonayaan soo eego albaa wuxuu tafadal soo eeg buuri wallahu aclam bisawaab wabilahi towfiiq